adduunyada beratankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lawaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa bilowgii adduunyada baratankii bilowda barbardhac iyo badin baf kale lawaa barbardhac iyo badin baf kale lawaa qabiica xumaantiyo baxmideeya weeyaan Sports is way bilaa dhulkeena haqay sboortis weeye qof bilaa dhulkeena bulshoy bulshoy bulshoy balanteen waata bulshoy bulshoy bulshoy balanteen waata duur wanaagsan dhegeystayaal meel kasta aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duhur xilligan oo kale ayaad ka dhageysataan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho soddonka agoosto labada kun saddexiyo labaatanka wararkaan idinkugu heyna maanta barnaamijka ciyaaraha waxaa qayb ka noqon doona isku aadka wareega saddexaad ee tartanka karabow kaabka oo la sameeyey iyo kooxaha waaweyn oo weliba isku aaday chelsea oo dhammaystirtay saxiixa koole bolmer waxaa kaloo soo qaadan doonaa fiorentina oo ka jawaabtay dalabkii ay manchester united ka gudbisay saxiixa xidiga qadka dhexe sofian amrabat iyo ma united oo ku fashilantay saxiixa xidigaasi anso fate oo ka tegaya naadiga barcelona islamarkaana ku biiraya koox ka ciyaarta horyaalka brimer leaga dalkaasi ingiriiska waatee kooxdaasi barnaamijka ayaad ku maqli doontaan wararkaas iyo qodobo kale ayaan idiin heynaa sidoo kale wararkii ugu dambeeyey suuqa kaliibsiga ciyaartoyga ayaa barnaamijka kusoo qaadan doonaa dhageystayaal muddadu hawada ku jiro waxaa farsameynaya salaad cabdulaahi aniguna waxaan ahay luul maxamuud aadan ee mar kale soo dhowaada waa tahay saaxiibayaal qaybaha ugu horeeya barnaamijka ayaan u gudagaleynaa ee inteenaan bilaabin haddaan eegno ciyaaraha la ciyaaray habeenkii xalay ahaa xiliyada aroorta horyaalka mareykanka waa xiliyada la ciyaaro saqda dhexe habeenimo sagaal saac toban saac xiliyadaasaa la ciyaaraa xalay naadiga inter milan leonel misa ayaa ciyaartay iyadoo habeenkii xalay ahaana taaka loo dhigay kooxdaasi oo barbardhac eber iyo eber ayay waxay la gashay naadiga nashville nashville kooxda la yiraahdo waa mid kamida kooxaha ugu adag horyaalkaasi mls-ka ee dalkaasi mareykanka toddobaadkii hore ayaan ahayd marka kooxdaani ay wada ciyaarayeen inter miami fiinaalka koobka lagu magacaabo league scaabka islamarkaana ee barbardhac kulankaasi uu ku dhammaaday iyadoo ugu dambeyntii rigoorayaal toban ah inter miami ay ku qaaday koobka league scaabka xalay horyaalka ay labadan kooxood isla ciyaareen iyagoo barbardhac eberi eber isla galay kulankan ayaa waxauu ahaaba kulankii ugu horeeyey oo miisin jab kala kulma tan iyo markii uu ku biiray naadiga inter miami xalay marka miis waa la qabtay kooxdiisii maadaama kulamadii u dambeeyay oo dhan ay badinayeen naadiga inter miami ayaa kulan laga badiyo ah, waxaa ugu dambeysayba lix iyo bisha julaay tan iyo markaas wixii ka dambeeyey dhibcaha ayadaa qaadanaysay oo kulan kasta saddexda dhibcood ayay ka tirsanaysay ilaa ma ay qaadan xitaa koobkii liig skaabka balse habeenkii xalay ahaa waa lagu dhegay oo mar walba inaad iska badiso wax socon kara maaha ama macquula marka la joogo kubadda cagta habeenkii xalay ahaana inter miami waa lagu dhegay oo barbardhac ebri ebra ayay la gashay kooxda nashville haddaan eegno dhanka kale waxaa la sameeyey wareega isku aadka wareegiisa saddexaad ee tartanka karabow kaabka ama liig kaabka la yiraahdo kulamo shubah ayaa waxaa maaragtay kasoo baxay kadib markay isku aadeen kooxaha waaweyn ee dhankaasi ingiriiska kooxda chelsea ayaa waxay ku aaday brighton iyadoo labadan kooxood madaxa laisku geliyey sidoo kale manchester united ayaa la ciyaari doonta crystal balace wareega saddexaad ee karabow kaabka halka manchester eh, united iyo crystal balace ayaa wada ciyaari doona manchester cityna waxay la ciyaari doontaa newcastle united kulamo waaweyn ayaa kasoo soo baxay wareegii saddexaad oo kooxo waaweynaa ayaa laisku aadiyey taa micnaheedu waxay taha marka in ay eh, hari doonaan qaarkood halka kuwo kalena ay soo bixi doonaan waxaa muuqata marka in kooxaha waaweyn dhammaantood madaxa laisku geliyey halkaasna waxaa fursad inay ka helaan laga yaabaaba kooxaha yaryar chelsea ayaa la ciyaari doonta brighton wareega saddexaad halka arsenal ay u safri doonto naadiga brighton iyadoo manchester city ay la ciyaari doonto newcastle united liverpool ayaa iyana waxay la ciyaari doontaa amaba lagu aadiyey kooxda leicester city oo horyaalka ka hartay xal ciyaareedkii lasoo dhaafay aston villa ayaa waxay ku aadeen naadiga everton halka fulhamna ay ku aadeen norwich city kulamo adagoo waaweyn ayaana waxaa kasoo baxayaaba wareega saddexaad ee tartanka karabokaabka kulamada wareega saddexaad ee tartankan ayaana waxaa la ciyaari doonaa lix iyo bisha biri dhalan doonta ee sebteembar lix iyo ayaa kulamada wareega saddexaad ee liig kaabka la baasan doonaa iyadoo tartankan oo xiiso leeyahay kulamadii waaweynaanana loo soo hormariyay maadaama kooxa waaweyn inta muuqato ee laysku aadiyey meel xiisala ayuuna marayaaba tartanka karabow kaabka oo ka mid a ah koobabka lagu dhigo dalkaasi ingiriiska dhegaystayaal markaana waxaa la gaaray hadii aad dhegaysanayseen warka saacadda k n n waa tahay weli waxaad dhageysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duurka n hadaan markaan egno kooxda chelsea ayaa heshiis hordhaca waxay la gaartay ciyaaryahanka u ciyaara manchester city ee baalmer lagu magacaabo bluwis ayaana heshiis la gaartay man city si ay u hesho saxiixa xidiga da yar kooxda chelsea ayaana waxay ogolaatay inay bixiso lacagta ee man city dooneyso si ay u hesho saxiixa ciyaaryahankaasi bluwis ayaa waxaa la sheegay inay bixinaysa lacag gaaraysa ilaa iyo afartan milyan halka hore iyo weliba shan milyan oo ay gadaal ka dhiibi doonto bluis ayaana heshiis la gaartay manchester city iyadoo baal marka soo qaadan doonta Balmer ayaana waxaa la sheegay inuu Chelsea u saxiixi doono lacag gaaraysa afartan malyan inuu ugu biiri doono naadiga Blues oo haatan weli suuqa kala aan ka dhamaanin saxafi lagu kalsoon yahay ayaana waxa uu sheegayba ama uu xaqiijiyay Balmer inuu noqon doono ciyaaryahan u ciyaara dhankaas iyo naadiga Chelsea islamarkaana dhanka Blues mari doono haatan Chelsea iyo sidoo kale Man City ayaaba ku heshiiyey in xidigan ee maaragtay qaadato naadiga blues goordhowna gacanta ayay ku dhigi doontaa isla wararka chelsea haddaan eegno chelsea ayaa waxay jawaab siisay naadiga manchester united iyadoo u sheegtay inay bixiso lacag shan milyana ah si ay u hesho saxiixa ay man city dooneyso oo ah ciyaaryahanka marco kurela Redeye Flis ayaana dalab amaaha waxay u gudbisayba amaba ka gudbisay xiddiga reer Spain si ay ugu xoojiso dhankaas kooxdeeda balse Chelsea ayaa waxay dalbaneysaaba in lacag shan malyan ah iska dhiibto man united si ay u hesho la yiraahdo kokurela chelsea ayaana waxay ogoshahay kokurela inay u fasaxdo dhankaasi manchester united balse shan milyan ayay ku xirtay manchester united ayaana waxay rabtaa in xidigan ay ku hesho lacag amaaha si amaaha oo aysan wax lacaga ah aysan ku bixin bluis ayaa kokurela kasoo bixisay lacag gaaraysa ah lixdan milyan oo yuuro iyagoo kala soo wareegay naadiga brighton oo ka ciyaarta horyaalka brimer leaga sanadkii hore ee labada kun united ayaana miiska waxay soo saartay dalab lacageed oo dhan laba milyan oo yuuro taasoo keentay inay chelsea iska diido dalabkaasi una sheegtay ma united inay soo dhammaystirto lacagta shanta milyan oo ay dooneyso si ay ugu fasaxdo kukurela wadahadalada labada dhinac ayaana socda, iyagoo doonaya inay ku heshiiyaan xidigaani kahor intuusan xirmin suuqa kala iibsiga maalinta berya. Man United ayaana ku dadaaleysaba inay gacanta ku soo dhigto xidiga la yiraahdo Cucurella. Cucurella Chelsea diyaar ay u tahay iska fasaxdo, wuxuuna kamid mid yahayba xidigaha Chelsea dhibka ku haya amaba ay diyaar u tahayba inay kooxda ka dirto. Manchester United ayaa markaan waxay aad uga shaqeyneysaa sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen saxiixa ciyaaryahanka qadka dhexe ee reer Morocco Fiorentina u ciyaara ee Sofian Amrabat ka intuusan suuqa ku xirmin manchester united ayaana xidigan tan iyo markii suuqa furmay ka daba cararaysay balse ilaa haatan weli ma aysan gacanta ku dhigin shaki ayaana ku jiro in ma united ay heli karto sofyan amrabat united-ka ayaana lala xiriirinaya amrabat oo toddobiyo labaatan jira xagaagan oo dhan waxaanay hadda isku dayeysaaba inay heshiis amaaha ku qaataan xidiga reer morocco xidigan ayaa aada waxa u doonayaaba inuu ka dhaqaaqo amaba uu ka kasoo tago naadiga lagu magacaabo fiorentina dhankan iyo horyaalka brimer leagana uu soo aado ma united ayaana waxay ku dadaaleysaaba naamrabaad in laga soo dejiyo gegada old traford islamarkaana ay la saxiixato heshiis cusub amrabaad ayaana kula jira heshiis ilaa gaaraya kooxdiisa lagu magacaabo fiorentina ee ka dhisan dhankaasi horyaalka seeri eega haatan hal sano oo kaliya ayaaba uga dhiman in heshiiskiisa uu dhaco chelsea ayaa waxay dooneysaa xidig qaddexa ah si ay u heshana amarbaad ayay haatan si aada u dooneysaa waa naadiga manchester united ee sidoo kale xidigan kooxaha doondoonaya waxaa qayb ka ah Bayern Munich iyo xitaa sidoo kale Liverpool balse wararka ugu badan waxay la xiriirinayaan Manchester United ilaa iyo haatan ma jirto wax dalabkaas oo ka hormaray amaba ay haatan u dhaqaaqday naadiga ee lagu magacaabo Manchester United dalabkii lagu ogaay wax horumarama ah aysan ka sameyn oo weli halkeedii ayay taagan tahay inay xidigan rabaan ayayna sheegayaan naadiga liverpool ayaana sidoo kale xidigan aad uu xiise uga helayaa iyadoo haatan la fahamsan yahay in ciyaaryahankan uu premier leaga imaan doono liverpool iyo sidoo kale waxaa ku dagaalamaya kooxda manchester united iyadoo eric tanhaagna xidigan uu aad u doonayo islamarkaana uu rabo in manchester united ay gacanta kusoo dhigto sofyan amrabat kooxda fiorentina uu xidigan u ciyaaro ayaa lagu soo waramayaa inay iska diiday dalabkii ee manchester united kasoo gudbisay saxiixa xidiga qadka dhexe ee sofyan siday wararku sheegayaan kadib warar ku saabsanaa in xisaab manchester united oo maaragta wadahadal la sameysay si rasmiyan ula furatay kooxda fiorentina si ay uga hesho xidigaasi ma united ayaana si aad u dooneyso ciyaaryahankan manchester united ayaana haatan waxay rabtaaba in xidigaas ay gacanta ku dhigto balse kooxda kubadda cagta fiorentina ayaa amrabaad waxay rabtaa in laga bixiyo lacag gaaraysa soddon milyan oo euro halka ee manchester unitedna aysan haatan diyaar u ahayn inay lacagahaasi soddonka milyana bixiso kooxda reer talyaani ayaana waxay diyaar u tahayba inay ku adkeyso manchester united inay keento lacagta soddonka milyana si ay u fasaxdo sofyan amrabaad balse Manchester United ayaa aqbali karin in lacag sodon malyan ay ka bixiso xidigaasi. Manchester United ayaana xitaa waxay rabtaa inay amaah kusoo qaadato ciyaaryahanka Sofian Amrabat. Haddaan eegno naadiga Brighton ayaa markaan waxay ku dhowdahay inay lasoo wareegto Ansu Fati xidiga da yar ee u ciyaara kooxda Barcelona diyaar ayaan u taala leeyahay naadigaani Brighton inay soo qaadato intuu suuqa furan yahay Ansu Fati Fati ayaana aqbalay inuu kasoo tago naadiga Barcelona isla markaana uu ku biiro kooxda horyaalka Ingiriiska ka ciyaarta ee Brighton xidigan da'da yar ayaana muddo wax ka baadagoobayay inuu ka tago naadiga Barcelona isla markaana uu imaado dhanka Ingiriiska naadiga Brighton ayuuna haatan dalab rasmi ah ka helayaa waxaana la xaqiijinayaaba in xidigaani uu soo aadi doono kooxda kubadda cagta brighton barcelonana ay diyaar u tahay inay fasaxdo ansu fati halka naadiga brightonna ay dardar gelinayso sidii usoo qaadan lahayd xidiga da-da yar ee ansu fati mucha delivery. Manchester United ayaa waxay xaqiijisay dhaawaca soo gaaray Rafael Varane kaas oo ah ku dhaawacmay kulankii ay wada ciyaarayeen United iyo weliba Nottingham Forest. Xiddiga jooga dheer ee reer Faransa Raphael Varane ayaa dhamaystay kulankii ay kooxda Manchester United la ciyaartay ayna kooxda Nottingham Forest kaasoo ka tirsanaa horyaalka Premier League kooxda Man United ayaana haatan xaqiijisay inuu xidigan garoomada ka maqnaan doono dhowr toddobaad kadib dhaawaca soo gaaray dhaawacan ayaana kooxda kubadda cagta Manchester United waxuu ku noqon doonaaba dhibaato marka la eego inay kooxdu haatanba dhaawacyo ay ku weyday xiddiga uu ka kamid yahay xidigeeda lukshaw manchester united ayaana haatan waxay la kulmaysaaba dhaawacyo soo gaaraya xidigaheeda ugu muhiimsan fareen ayaana wuxuu kamid yahay daafacyada ay ku tashato kooxda kubadda cagta Manchester United haddaan markaan eegno wararka suuqa iyo weliba xidiga lagu magacaabo Ryan Gravenberch ayaa wuxuu door bidayaaba u dhaqaaqista Liverpool isagoo iska diiday inuu aado kooxda kubadda cagta Manchester United xidigan ayaa waxaa aad u doonayaba tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa wadahadalo la furtay naadiga lagu magacaabo Bayern Munich si xidigan uu kaga helo ciyaaryahanka reer Netherland ayaana doonaya inuu isaga tago Bayern Munich ka hor intuuna xirmin suuqa kaliibsiga maalinta Jimcaha ee beriya kadib markii uu ku dhibaatooday ciyaaryahankani inuu boos ka helo kooxda Bayern Munich wuxuu diyaar u yahay inuu kasoo tago isla markaana u imaado horyaalka brimer leaga dalka ingiriiska horyaalka brimer leaga marka la joogo kooxaha liverpool iyo weliba manchester united ayaa xidigan ku tartamayay halistiisa iyadoo wada hadlo ay la yeesheen wakiilka xidigaani balse ciyaaryahanka ayaa wuxuu door doorbidayaaba inuu ku biiro naadiga liverpool halkii uu aadi lahaa manchester united liverpool ayaana haatan wada wadahadalo la furtay bayer munij si ay uga hesho qiimaha xidigan ay ku dooneysaba bayer munij inay ku fasaxdo wararka ayaana sidoo kale sheegaya in liverpool ay ka shaqeyneyso inay si toosa ah ula wareegto xidigan koob iyo jirka ah rayan ayaana waxaa laleeyahay liverpool gacanta ayay ku dhigeysaa manchester united-na iska diiday inuu ku biiro xidigan oo waxa uu toortayba kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo liverpool tababar gorgon colob ayaana arintan waxaa laleeyahay aada u soo dhaweeyey islamarkaana doonayaba xidigan inuu gacanta ku dhigo kooxdiisana uu kusoo daro Ryan ayaana haatan diyaar u ah inuu ka tago naadiga Bayern Munich ee dalkaasi Jarmalka ka ciyaarta isagoo dhowaan kasoo degi doona garoonka Anfield oo ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta Liverpool kooxaha yar ee xulka qaranka England iyo sidoo kale kooxda Real Madrid ayaa waxa uu ka dhaweeyay bariyo aad ay u adag tahayba in xiddi kasta uu iska sameeyo kadib markii uu ku biiray naadiga Real Madrid isla markaana uu kulamadii ugu horeeyay oo kooxda u ciyaaray oo aad ula jaanqaaday goolal uu dhaliyay bandhig cajiib ahna uu soo bandhigay xidigan Jude Bellingham ayaa waxa uu ku guuleystay abaalmarinta xidiga bisha Agoosto ee horyaalka Spain dalkaasi ee horyaalka laliigaha ee sbein bellingham ayaana real madrid kala soo wareegtay naadiga brushia dortmund xagaagani real madrid ayaana saddexdii ciyaarood ee ugu horeeyey oo u saftay xidigaani dhammaan kulamadaasi waxa uu dhaliyay goolal waxauna isku geynta goolashaasi ay dhanyihiin afar gool ciyaaryahanka bellingham ayaana waxaa laleeyahay waxuu haatan ku raaxeysanayaaba waqtigiisa real madrid kulankii koowaad u saftay naadiga atletic bilbao ayaa uu shabaqa soo taabtay waxauna labo kulan oo lasoo dhaafayba uu dhaliyay laba gool almeri koox dhalinyarada iyo weliba salta figo kulamadaas ayuu goolal u dhaliyay kooxiisa real madrid islamarkaana afar gool ayuu haatan sii marayaa isagoo juda blickhamna uu ku guuleystay xidiga bisha agoosto ee horyaalkaasi laliigaha dalkaasi sbain wuxuuna haatan nasiib u yeeshayba bishiisi ugu horeysay oo u ciyaarayba kooxda real madrid inuu ku guuleystay abaalmarinta xidiga bisha isla markaana uu gacanta ku dhigay belingham ayaana waxuu sii ahaan doonaaba xidig shaaxda real madrid marka la joogo leenab nadiifa ka heli doona iyadoo kulan kastaa lagu soo bilaabi doono real madrid intuu ku sugan yahay real madrid ayaana haatan waxaay sugayaanba goolal dhalinta isaga ay ka sugaysaa maadaama haatan uu dhaawac kasoo gaaray ciyaaryahanka reer baraaziil ee venetians junior iyadoo haatan tababara carlo angelotina dhankaasiyo guulasha uu ka sugi doono ciyaaryahanka beligham beligham ayaana waxa uu dhigayaaba waa cadara inaba caadi ahayn iyadoo afar gool uu dhaliyeybu kulamadiisii ugu horeeyey ama saddexdiisii kulan ee ugu horeysay beligham ayaana haatan kulan kasto ciyaara wuxuu dhalinayaaba gool haatana wuxuu noqdayba mid kamida ah xidigaha guulasha ay ka sugi doonto kooxda kubadda cagta Real Madrid haddaan eegno xidiga daafaca uga ciyaara kooxda Arsenal Shevchenko ciyaaryahanka lagu magacaabo ayaa wuxuu isbarbardhig ku sameeyey xidigaha qadka dhexe ka ciyaara ee lagu kala magacaabo Casemiro iyo waliba Thomas Partey kuwaas oo u kala ciyaara kooxaha Arsenal iyo Manchester United labada xidig ayaa iska ayaa waxay ka ciyaaraanba isku boos horyaalka Premier League ayayna isla joogaan labadooduba iyagoo Arsenal iyo waliba Man United ka kala tirsan Senshengo ayaana wuxuu sheegayba inuu Thomas Partey ka fiican yahayba xidiga Manchester United ee Casemiro ka hor kulanka adag ee labadani kooxood manchester united iyo waliba arsenaal ay wada ciyaari doonaan sashenko oo wax laga weydiiyey labada xidig ee isku booska ah ee lagu kala magacaabo barte iyo kasamiro mid ka fiican ayaa yiri shaki la-aan labaduba waa laba xidig oo fiican balse xidiga shanta koob ee champions leaga ku guuleystay waxaa ka fiican uu leeyahay thomas barte thomas barte iyo weliba sashenko ayaa waxay ka ciyaaraanba isku koox oo naadiga Arsenal ay labaduba u ciyaaraan iyadoo Arsenal iyo Manchester Unitedna toddobaadka soo aadan uu dhexmari doono kulan aada u xiiso badan oo laga dhowr sugayo labadani kooxood ayaana kulankooda wuxuu yahayba mid kamid a ah kulamada ugu xiisaha badan ee la sugayo toddobaadka soo aadan weliba maalinta axadda ah ayay isla ciyaari doonaan Arsenal iyo manchester united labaiyo tobanka maqribnimo iyo qadar soddon daqiiqa ayay labada kooxood iska hor imaan doonaan garoonka imaaratis stadium oo ay ku ciyaarto naadiga ganaris ayuuna kulankaasi ka dhici doonaa tahay dhegeystayaal guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha kayn inaad kala socoteen ee tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo